marka tasiru waaway qaadane oo hamsadii korka ka saara marka tasiru ya goormay timaadaa tasiru waawna goorma yimaadaa waa markay hamzada ay gadaal jirto ama dhaxda ay ku jirto wa laakiin mar hadday bilowga gasho waxaa la samaynaa tafsiiru alif cala tuul hadday kor dhiganta dee was dhigat gudantaha hal shardiyaa la raacina inuusan ka dambaynin alif inuusan ka dambaynin alif hadduu ka dambeeya alif gaakan caliga u qormi marka arday wax udhegaysa marka ina ku biraarugsanaato muhiim wa qodobka kale isagana wuxuu yahay eh, qasciga dhexduu galay awal kelima hadda soo dhameey soo maaha dhexduu galay dhaxda hadduu galo waxaa loo fiirinaa darajaad oo xarakaadka loo fiirina qolada imilaaga waxay yidhahdaan alkasratu alkasratu aqwa aqwa min adama alkasratu aqwa min adamati alkasratu aqwa min adama الضمتنا أقوى إيه الضم الضمتنا أقوى آه تفضل سلام الضمتنا أقوى من الفتحة من الفتحة أصب مرينا معلمين عليه الضمتنا أقوى من الفتحة به الضمتنا أقوى من الفتحة والفتحة هي alfatxatu ayaduna waxa weeyaan adcafu alxarakaat adcafu lxarakaati alxarakaat darajadana loo fiirina hamsatulqadciga haddii dhexda kaa gasho qaacidadana lagu qoraa aska sawirin kow alkasratu aqwa min aldama addamatuna aqwa min alfatxa alfatxatuna adcafu alxarakaat iyadoo u daciifsan ha kasra waxmaa ka tegi عفوا كتابة الأبناء عفوا الكسرة صح ولا تصل تصل صح عفوا غلط مركب فيني كسرة أيضا أقوى أيضا أحب بدل همزة القطع أي دحلك حق الشيء همزة القطع أي دحلك الشيء سيد hamsada hadday hoos dhigan tahay hamsada hadday hoos dhigan tahay waa tasiru alif waa tasiru cafwan waa tasiru lyaa liannahu maxaa yeelay alkasratu aqwa min adama sooma adamatuna aqwa min alfatx alfatxatu adcafu lxarakaat fiir marka waxa u badan yaa u badan aqwa yaa kasrada aqwa ah hadday hamsadu hoos dhigan tahay calaa calatuul tasuurulyaa ay ka dhigay dhaxdaba hadday gasho tusaale ahaan marka noqonayo yowma idin si loo qoraa ma idin soo ma jeedin yowma idin inaan meeshaan aan tasuurulyaa ka dhignay hamsadan maxaa sababay liannahaa kasradaa sababtay ilaa aqwa waa ayada fatxadan ka horeyso waxba kama bedeli karto fatxada ka horaysa kasradan fatxada ka horeyso waxba kan bedeli karta aqwa ayadaa ka xoog badan waaya waa wejiga koowaad loo qori karo tafsiir ulyaa wejiga kale xarakaadka kale soo hara kasr hoose loo ma hamsada haddeer hoose iyo wadasa hadday hamsada godan tahay ama ay kor dhigan tahay ama ay reeban tahay hadday ka horeyda ka hormarto kasro tafsiirulyaa dhammaan waxa lagu cabaa tafsiirulyaa ma warar badno deeri hamsadiyaa kor dhigan ama amase anahe aan godan si isku wixii aan aqrin hamsidaa godan laakiin waxa ka horeya waxay tahay maxay tahay hoos dhig waay hadduu hoos dhig hormarayo yaa god iyo hoos dhig yaa xoog badan hoos dhigaa xoog badan fasuurul yaa uu ka dhigaa hamsada yaa kor dhigan dadciga yaa kor dhigan ayadoo dhexda gashan raana tacamood hamsada yaa dh dhex way kor dhigan tahay laakiin waxaa ka horeeyo hoos dhig fasuurul yaa hamsada yaa reeban hamsada yaa reeban laakiin waxaa ka horeeyo hoos dhig sida bis oo kale marka la qorayo bisa laftu markaa firiso ma jirto bisa laftu waa bisa markaa qorayso ma jirto waxay ka dhigaysaa tasirun yaa ay ka dhigaysaa liannaha kasrada waxay yidhahdeen qolada nuxaada waxay dhahaan alkasratu uktulyaa lama dhihi jiro ya marka quwaddeeday keensane marka tasirulyaa hadday hoos dhigan tahay waa tasirulyaa hadday godan tahay ay kasro ka horayso tasirulyaa hadday dhigan tahay kasro ka horayso tasirulyaa hadday reebantahay kasro kasratu suruuriya maxaa loo firinaya intaba alkasratu aqwa alkasratu aqwa alxarakaat waa dhahdaan alkasratu aqwa islaan xarakaat tan abcafu alxarakaat soo maaha tan aqwa alxarakaat ayada ayadaa iyadaa u xoog badan damadan ka dambaysa wax kama bedeli karto fatxadan ka dambaysa wax kama bedeli karto reerkan ka dambeyn waxba kama bedeli kara iyadaa u xoog badan awood badan taa intaa waa la fahmi soo maaha waayahay hamsada waxaa ku timi marka meesha kasra ma taalo kasra dhan maba imaaninba kasro dhama imaani laakiin hamzadii yaa godan hamzadii godan waxaa loo fiirinaa shardigaa lagu xiraa hadday godan tahay hamzada waxaa loo fiirinaa shaqalka ka horeeya muxuu yahay hadday kasro noqoto maxay noqone calaa suurati yaay noqonaysaa kana fiiri way godan tahay laakiin bishardi waa inuusan kasra meeshaan imaanin markaan saa noqonayn waa inaan kasra meeshaan imaanin waa inuu god kala yimaadaa ama kordhig yimaadaa ama reer yimaadaa ama sukuun yimaada fiiri marka daman damana ku xoog badan taha waa may fatxa iyo daman ayaa xoog badan damadaa xoog badan sukuunkan iyo daman ayaa xoog badan sukun asna walaa yatawar xaraka la yidhaha xaraka moo lagu tiraba isaga sukun yatawar xaraka dhaanqolada oo imilaaga waaya maxaan samaynaynaa marka labadan haddii xarakaad kale ay hamsadii ka hor marto waxaan noqonaynaa taswiirulwow hadday godan tahay taswiirul wow ayaa noqonaa abarkaatu taswiir wow aa noqonaa marka waayo m wejiga kale ee aan qori karno taswiir wow noqonayna waxay tahay hamsadiyaa kor dhigan hamsadiyaa kor dhigan kordhig iyo dama yaa xoog badan godaa ka horeeya dama iyo fatxa yaa xoog badan damadaa xoog badan waxaa weeyaan adamatu aqwa min alfatx ayay ka xoog badan tahay maxay ka dhigaya hamsada marka tasiirun hamsadu ah, fiil baa ka meeshaan yuaakidu yuaakidu markaad qoraysi yuaakidu ama yuaaziru markaad qoraysi maxaa ka dhigaya yuaaziru suuradda waawgaad qoray leannahu maxaa yeelay fatxadan iyo damadan waxaa xoog badan damadaa xoog badan waxay ka dhigaysaa suuradda waawgay keensanay hamsada warta ma la fahmi ya labadaas weji haddii laakiin ay sukuun saaran yahay hamsadu waxaa saaran sukuunaa saaran sukuunaa saaran waaya sukuunaa saaran cafan damaa ka horayso masaxanta mise adamanta ya sax waay leannahu ayadaa ka xog badan soo maaha ayadaa ku xog badan intaas marka haddaysan meesha kasro oolin goolka waxaa qabsanayo damada awoodeediba markaas ku tagtay fale hadday kasro aysan u jeedin hadday kasro inay ka horeydo aysan u jeedin waaya fatxa nootin marka fatxada tafsiru alifka adeegsanaysaa calaa suurati alif waa goorma waa markii ay hamsada kor dhigan tahay maxaa ka hormarayha labadii xarako kalaa la iska ilaalina hadday kasro ka horeyso meeshaan calaa suurati ilyaa hadday damo ka horeyso calaa suurati wow hadda fatxa taala meesha fatxadii fatxo kalaa ka hormarta maxaa la qoraa taswiirul taswiirul alif ana maxaa fiiris qurdan mood fiiris sa'ala kama ka qoris sa'ala sa'ala soo ma jeedin sa'ala maxaan qornay hadda calaa suuratin alifaan qornay waata macallin su'aal see loo qoraa su'aal sa'ala waa kaa garanay su'aal su'aalun ah. haye maya yaadin calaa suurati kanaan adeegsanay bisan kaa rabaa inaad tiraado ah, suaal maxaa dhahaya maxaa la adeegsanaya alaa su saddex suura la adeegsan karaa calaa suurat alya calaa suurat alif calaa suurat alwow suaal su'aalun calaa suurat l maxaa sababay ehe hamsada waa kor dhigan tahay laakiin maxaa ka horeeyo damaa ka horeyso qaacidada marka waxay taagan tahay addamatu aqwa min alfatxa su-aal cadama kastaan ma qoray su-aal markaa qoraysid hadduu saamuu qoro adoo ah. macana hadhow su-aalanta kugu yimaadana waxoogo eh, macalinka ishkaali ka galaan waa mushkilad waa waaya macana farbar lagu yahay macana farbarka laabuda waa inuu fahamsan yahay su-aal saas oo qoraynaa hiya suila ila eh, macalin su su'ila calaa suurati lwow calaa suurati ya maxaa sabab calsuya inoo qoran ha su'ila alkasratu aqwa alxarakaat wa hamsada hoos dhigata hamsada hoos dhigata maxaa leedahay su'ila marka fiiri calaa suura soo jeedi su'ila calaa qusa soo qor meel qorays su'ila calaa suurati lya alkasratu aqwa alxarakaat wa dammadaan ayaa ka xog badan ka horaysa fatxada bar saxba kan bedeli karto warda bala fahmi yah waayahay yu'thiru calaa suurati wawa maasha allah waayahay maadi markaan qorayno markaan qorayno salaada sa'ala intaan rabna in shaxo bis sa'ala iyo su'aal iyo su'ila sababtaasoo lagu qornay mhm. maxaa layidhi hamsadaas haddii micnaha uusan ka hormarin kasro ama damo maxaa loo dhigaa cala suurat alif baa loo dhigaa sax su-aal su-aalan maxaa layidhi hamsada haddii haddii kor dhigan tahay uu ka horeeyo godaal ama kasro maya hamsada hadday kor ka rabaa qaacidada inaa soo qaadato hadday hamsada saanu qoran tahay oo meesha dama taalo hamsada ay fadxisan tahay waxaan ku dabaqaynaa addamatu aqwa min alfatxa ku dabaqaynaa ah. haa qaacida sistrala lagaa ha aad marka aadamat aqbala fatxana ku dabaqeen noocan aan u qorinaa markaas ah. taasna waa qornay ayaa su-ila su-ila sooma mhm. su-ila waxaa loogu dhigay eh, ah, suurat ilyaa loo dhigay maxaa yeelay doomo iyo kasraadu isku yimaadaan kasrada xoogba kasrada xoogba inta alifta marmarayna ayaa macal yu'minu isna qoraynaa yu'minu calaa suurati waaw liannaha fiiri hamsadii maxaa ku dhacay maxaa saaran hamsade sukuuna saaran ha yu'minu marka ha ka shakinin yu'minu ha sukuun waxaa la yidhahda laa yuctabaru alxaraka isaga xarakama lagu turi ilan fatxaa la yidhaha cadfu alxarakaat ayada ah sukuun waa kasii dhinsan yahay marka yu'minu calaa suurati waawa noqonina intaa ma fahmna qadciga waaya hadday marka hamsadii gadaal gasho hadda waa inaad dhexda gasho soo maaha hamsu qadcigii gadaalu galay gadaal hadduu galu kelimadu u dambeeya asaga waxaa loo fiirinaa kow hamsada waxaa leeyahay hamsadaan u dambayda hee alif maa ka horey alif maa ka horey wax taswiira ah ma qaadanayso wax taswiir sida idaa jaaa kalaam arbacaan soo idaa jaa ama waa sida tunya maasha allah idaa jaa jaa fiiri hamsada see qorantay alifkaan caadi waa soo ma ya ha ha ha lagaya laakiin calsadr waxaas cilmigu yarka mukufahma mogta karaa waawgan maxnu adeegsanaa saan maxu karaa mogta waxaan darsiga macnaha qadiimka iyaka uu barbar laha wadnaanayn laakiin calsadr waxyaabaas waxyaa ilahi lagu sharxo hamzada haddii uu alif ka horeeyo maxay noqonaysaa caadi alafgeedkale caadiga soo qaadanay alif meeshi ma yaalla marka alif ma yaallo meeshi ma yaallo hamza u dambaydo hamza u dambaydo tasiirulyaa hadday hoos dhigan tahay hadday hoos dhigan tahay tasiirulyaa yaa ila yaa marka maxay noqonaysa haa maxay noqonaysay sia oo kale sax laakin si asada laba soomaa maxaa looga qoray yadi nafteeda taalaba tan tan maxaa taalo yadi nafteeda taalo laba rob yaada hadday u dambayda yaqodaanay noqonay soo maaha meeshaan yaafan hadday soo qaadanaynay haddana qodaar caada la qaadanaa haddiibay hamsadii ay eeda u dambayso gadaal jirto haddii ay u dambayso hamsadii uusan kasro oolin meesha damana ay saaran tahay fatxana ay ka horayso calaa tuul ayadoo dhexda gasha lagu daba qaata suru loo wada loo qoray suba loo pare haddii u dambeeyo ba maa kuu saaran maye ba maa ka horayso way kor dhigan tahay ama waa sukuuna kuu saaran ama sukuuna kuu saaran waa tasiirul wow aa loo qoray hadday u dambayda hoos dhigan tahay tasiirul yaa haddii ay u dambayso ay kor dhigan tahay ama ay godan tahay ama sukuun u saaray laakiin kasra ay ka horaydo waa tasiirul yaa waxaa lagu dabaqaa markay dhexda gasha noocayha kaliya waxay ka bedelanta laakiin markuu alif uu ka hormaro alifgaabkeeda cadiga soo qaadanay tartiibteeda u istaagay cadigeeda iyadoo wax tasuri aanan wadin intaas waa qadciga qabka loola tacaamulayo waxaan marka mise qadcida bilowga way gashaa dhaxdana way gashaa gadaalna way gashaa hamzada lafteeda caninaba-iya nabai oqorad annabai soma annaba ya saana qorad miya allahu aclam <laughs> anugu ma garan karo arrinta hoos ka saarta marka soo ma annabai laakiin ma garan lakin intaa soo aragnay hamsada imlaaga waa inay tasuuriya oo qoranto waa ada u dambayso kollay eh, qolaa gooni marasay kara lakin kolay shaaka soo raadiya insha alla duleena xujo qabka kaloo tacamulaya meel badan wuu ka lexday qaacida asaga u khaas inay tahay iska macquule فصل هذا قبل الله تعمل يا فصل العثماني وهو قاعدة ولاده ها ميربون ووافقا مرضى وخلى حدا ميربون ووافقا هذه أنا ما كان قاعد دلوقتي مع التمام معانا قولي رسم عثماني عليه ولا بشيء آه قاعدة أصلا وخاص إنه تاس كم معقولة ما لكن سيد إملاق عالم عنق المغانا دي همزة ويقضى المرسي كسر سنة وين تسوي قاعته صح سيد يقان وايه أم مركا وحاني لمس القبع ده دي ورد مش معاه دي ورد قبعك عم تقطع ها عارف ما نصر دي لا سوى عم حبيت عنه فرضي markaas waa goormahe meesha mudrasna ku yaala uta markaas aa iyo aakilun oo kale iyo aafimo la soo meeshaan iyo aakiluun oo kale iyo waa lamid ayadin aakiluuna oo kale iyo taasaa sigo qoraa taasaa sigo qoraa leanna waxay lahayd meeshan madayaan aatimuuna a alifta kordhigay alifta kurama leanna hadda markaan hingaadinayn marka ardayga saan ugu qor a ama saan ugu qor a intaba maadaama ay soo aroortay waa isku mid mafhuumna kana aala leenahay kana maxaan leenahay aa un baan leenahay meeshaan miskii calaamada lama dhaha maanta maduljaaiskii iyo madulaajka calaamadiisa meesha taala mala dhaha mala dhaha waa markuu bilowga galo waay uu u horeeyo markaas qadciga dhanaaba laga soo tegaaba cadi isaga calaamada lala saara bis alifkan cada loo qoraa loo sawira aafimuna waxaan yidhi marka hurshad afcaasha waa laga helaa asmaada waa laga helaa xuruuftana waa laga helaa awalkana way gashaa dhexdana way gashaa gadaalna way gashaa wasligaa noo soo haray wasliga wuxuu galaa kelimada bilowgeeda markaan farfarka joogno wuxuu galaa kelimada bilowgeeda iyo kelimada dhexdeedaan leenahay kelimada dhexdeeda lakin baabu naxaad markaan joogno dhexda isagoo ku jira waxaan leenahay ibtidaa'iyowa ma aha hamzadaan ma dhahayno magaciisi bilowgay noo taalla hadda ma dhahayno awalkii nagu jirtaa ma dhahayno tusaalo kale hadda wuxuu qoraa buugga fartaqiba maya buu wuxuu qoraa darkiinne wasmac soo qoraa maya waa asmic lama rabo wastamic dheh facbud iyo wastamic hadda facbud oo kale fiiri facbud oo kale facbud annaga waxaan leenahay kelimadan waxay noo gashay dhaxda laakiin nuxaadin waxay leeyihin ya hamzadan waxay leeyihin bilowgay taalaa bay leeyihiin base waxay leeyihiin eh, eh, dhaxda ku jirtaa bilowgay taallaa qolada waxaan ka silayn ayaga ilaa fadan waa magaciisi waa fasabi waxay dhihi jireen waa kula ina nacmada si fiican ugu ficni facbud marka anaga laakiin markaan min jaanib jaanib farbar aan joogno waxaan leenahay hamsadan dhaxda noo taalla hamse maxay noo taalla dhaxda marka hamsada marna dhaxday noo gelaysaa markaan baa farbar aan joogno marna awalka noo gele bilowgay noo gelay waa wasliga waxaan ka hadlahay wasliga hadduu dhexda galo waaba la gartayba waa fuduud yahay wasligaan samayna iskuceyna facbud aan leena soo maaha laakiin bilowgay gashay way horaysaa hamsadii ayadaa hogaanka haysaba wasligaa hogaanka haya wuxuu ku leeyahy sheekha marka soo gedi bugina fidibeejka ee eh, boqol toban iyo koowaad feri wuxuu ku alibtidaa'iyatu bihamsati lwasli soo ma jeedaan alibtidaa'iyatu bihamsati lwasli wuxuu ku yidhi yajibu damuha in la godaa waajiba idaa budi-a haddii lagu bilowdo wasligii wawaqacat ay dhacdo fii ficlin aalihun madmuumun damatun laazima dama laazim ah ayuu saddexaad ka godan yahay ko xagay tirada ka bilaabayna wasliga ko asaan ka bilaabayna tirada ilaa waxuu yihi wasliga hadduu kor dhigay hadduu haddii god loogu haddii hoos dhib loogu dhawaaq haddii god loogu dhawaaqayo dhahe iyo haddii hoos dhib loogu dhawaaqaayo iyo haddii kordhib loogu dhawaaqaayo intaba asaga sukunoo loogu dhawaaqaba saddexdan uu ku imaanaa bilowga gogol inaan u iraahdo inaan i iraahdo inaan idhaahdo a ah, intaasuu ugu imaana saddexda wujuh ku imaana maxaan samaynaynaa marka goorma tacamulkaan samaynaa marka tacamulkan waxaan samaynaa kow wuxuu ka bilaabana haddii hamzadii bilowgay ku jirtaa awalkay gashay awelka markay gasho waxaan leenahay kow saddexaadka maxaa saaran maxaa la firinaa saddexaadka maxaa saaran xarakadee saaran aan leeyahay kow labaad satra sukuun buu qaadana wax kala ma qaadanayo labada muxuu qaabana sukuunu qaabana uuda laba sukuun buu qaadanaa waayo saddexaadkan xarakada loo sidaa loo ictibaarana marka huuli hadda noo qoran udakhuli anoo qoran bilaw sooma udakhuli fiiri marka waxaan leenahay haddii hamsatul wasliga bilowga gasho xarafka saddexaadna uu saaran yahay damo asla ay saaran tahay dama qalulaadku labaraad noqonasday saaran tahay magaciisi waa waxay ku imaanaysaa halkeeda waa waala hoos dhigaa taas marka udaquuli aan lehay u ahasoo dhawaaqa u ana ma dhahay ina ma dhahay udaquuli udkur ushdud ucbuduu uqnuti ucbudu umkutuu usluk soo ma jeed tadliimkaasaan samayna hadday hamsadii bilowgay gashay saddexaad dama asalaa ii saaran damada asalka hadday ii saaran tahay waxaan samaynaa u aan leyna laakiin hadday dama qayru laazim ay timaada ka waran dama aanan laazim ahayn aa meeshay taallo sida imshuu oo kale im fiiri im labaadki waa ku arribay soo isku luqaad soo maha waa saddexaadki godaa saar haye godaa saar kan waxaan kula waaqa imshuu ibnuu iqaduu kulli waa lamid maxaa sababay laanahu damadan asal maaha damadan asal maaha qolada oo sarfilida waa yaqaanaan dadka safiga soo mara haye macluumada asalkeedu celi imshu maya mufradka lamarow jamceed waad asalkeeda hore ha imshiyuuna ayayd asalkeeda hore shinkan kasraa loo saarnay im saanuha imshiyuuna imshi wajada yuuna damadan inay asal tahay iyo inays asaleen sidaas oo kale fiiri kan udcuu oo kalaaba fiiri udcuu kan waa asal kan waa asal udcuu imshuuna asal ma aho sideeda waa kasraa lagu dhawaaqay maxaa see ku kala saari kara marka ardayga yarkaa suu ku kala fahmi karaa inay damadan tii asalka tii aan kayrulaazimi inay tahay tanne inay tahay asalkii inay tahay tan inay caadamo suu ku fahmi karaa wuxuu ku fahmi karaa ko ehm, waxaa samaynaysaa ficilkan mufradkiisa loo celina imshuu mufrad celi maxaa imaanay im imshi haye ehm, udcuu mufrad celi muxuu noqona udacu udacu damaga baxday udacu soo ma jeeda markaa damada inay bixin way taagan tahay markii mufradka aan ficil ku soo celinaa markaa waay baxday ma taagno hadday marka damada ay kayrulaasimkaa noqoto wasliga waxaa lagula tacaamula kasraa lagula tacaamula waa la hoos dhiga ayib sheekha ka hadlay wuxuu yidhi eh, dersiga labaad fiiri yajibu kasruhaa in la hoos dhigaa waajiban waslidi idaa budi'a biha haddii lagu bilowdo wa waqacat ayna dhacdo fii ficlin haaliuhu eh, hayru madmuumin damatun laazima waxay dhacday ficil saddexaadkiisa uusan godnayn gole laazim ay bilowga u gasho maxaa lagu shaqli karaa macalmaxmuud damada waxaa lagu yidhaha miswasle bilowgay gashay kelimadii u horeysaa kow saddexaadkani waxay bilowga u gashay kelimad uu saddexaadka dama laazima uusan saarnayn ay bilowga u gashay saddexaadka maxaa lagu shaqli karaa su-aashaan ku weydiiye fahmaya ah. wasligiyaa bilowga asaa u horeeya hoggaanku hayaa saddexaadkani dama laazim ama saarna maxaa lagu shaqli karaa marka saddexaadkaas dama caalada haye kasra ko <laughs> haye kasra ka halaynina kasra fatxa haye الضم عارضة الضم وعندنا أهم عن كسرة soomaliya dadaydi baa lagu qaleena iska male laakiin wasligii bilowgu galay saddexaad kale waxaa sheekh wuxuu ku yidhi waxay u gashay xarafay bilowga u gashay wuxuu yidhi yajibu kasruhaa in hos hoos dhiga ah, hamsada waajiba ah oo iliila lagu dhawaaqo idaa budi'a biha haddii lagu bilowdo wasligii wawaqaca fii ficlin haaliuhu gayru madmuumin damatun laazim dama laazim a ah, meesha ma taalla maxaa lagu shaqli saddexaadka waxaa lagu shalli saddex shaqala la saari karaa kow in fatxa la saaro labo in kasra la saaro saddexaadka wejiga saddexaad dama caarida in la saaro waa kan asaa ku miaala marka ijcal inaan maxaa sababa hadeer maxaa sababay laannaha meesha fadxa taalo dama laazim ma taallo waayo ihbit soma jeedi kasraa saara meesha ma taalo dama laazim ma taallo isi ka tag imshuu waa noo kale shak soma imshuu iyo iqduu iyo ibnuu iyo soo ma jeedaan saasuu noogu keenay waayo marka saddexdaas markay uu saddexaadka uu noo saaran yahay xarka saddexaad kan wasli kow labaad maxaa sukun bisu qaadana saddexaadka shaqalka saaran hadday fatxa noqoto hadday kasra noqoto hadday damo kayru laazima ay noqoto i aan leenahay isaga maxaan leenahay i hoosagaa lagu dhawaaqa waaya waxaan soo qaadanay wasligii oo god loogu dhawaaqayo oo u la leeyahay iyo wasligiyo kasra loo dhawaaqo laleeyahay i laleeyahay o ardayga la tacaamulka laga maarmaan way ardaygan wax loo soo burburay kitaabka qur-aanka kusoo socda waa inuu kala yaqaana kitab qur-aan maantuu yimaado inuusan kaa dhihin ittakhaduu aymaanahum junnatan attakhaduu aymaanahum junnatan fasaduu can sabiillah wax lamid kaa akrin ama uttakhaduu inuusan kaa dhihin meeshan wasli lee saaran god ma saarna kordhig ma saarno hosig ma saarno kitaabka wasli bisu saara oo inuu ardayga fahmi karo marka inuu la tacaamuli karo wasligii asoo bilowga gale waaya kaw diiri goormaan a leenahay wasliga waa hal aan a leenahay waa goorna markay xarafka gasho markay xaraf gasho xarafna xarafkay gashaa waxay gashaa alaam atacriif wax kale ma gelaysa lama tacriif kasta gele ko ama qamariyada ha noqoto ama shimsiyada ha noqoto haddaan laam lagu xisato maalaamtihahd rajulun aan haysanay rajulun anagu markaan hawele la joogo laamta waxay u bixiyeen laamu tacriif baan facli bay yidhahdeen soo maha nuxaadi laakiin waxay yidhahdaan eh, eh, eh, qoladan farbarka tasbiirka waxay yidhahdaan lam zaa'ida way sheegaan zaa'ida macnaha waxay zaa'id ka tahay rajulun ay ka dheeritahay ay ka dheerisahay marka marka ku dhawaaqayna alrajulu aan leenahay alrajulu ee madhahayn hadhow il rajulu madhahayn ama ul rajulu madhahayn al aan u dhawaaqayna ah, waljibaala arda xasri waljibaala qor waryaa kaas wuxuu ku yidhi macnan waljibaala wa iljibaala maan u qorax waljibaala wa iljibaala maan leeh war mayo wa aljibaala dhe wa aljibaala ilaa laamtaan maxay ku xigsatay wasligan muxuu ku xigsa maxaa ka dambeeyo laamaa ka dambayso laama tacriifaa ka dambayso baytun albaytu qur-aanka fiiri alxamdu alxamdu lilah alxamdu al alif la kordhigay laam lagu rama laana markaa hinjaadinayna marka laannaha laam zaa'ida meeshaa noo taal wasliga haddi bilowga uu ku galo qaabkaas loola tacaamula dhaxduu galay marka wasliga wuxuu galay dhaxduu galay dhaxda hadduu galo wasliga waxaan kula tacaamulaynaa markaan hinjaadina horta haddaan akrinay akhriska caadiga ah la akhrina waaba laga tegaaba tasqud way dhaci wareer ma laha laakiin waad hinjaadine haddaad hinjaadinay qaabkeed oola tacaamulay waad oola tacaamulaysaa markay bilowga gasho qaabkay noqonaysaa loola tacaamula markay bilowga gasho tusaalahaan hadda meeshan oo kale facbud soo ma jeedid macna facbud facbud see loo gaadina waa lagaa diiday facbud haye maxaad u cutira marka u maxaa tir wasligaa allow laazima saaran maxaa dhaa marka <laughs> facbud ha macal hadhow iska ilaala hooyo imlaa safarta ku imaan karto adoo cilmi wax ingaadinaysid acbud acbud aad odhagaysid markay fulays <laughs> ya xaalad khatara waay waaya markuu anaa la tacaamula taqaanaa waayahay wastamic macal lahay wastamic istamic is alif hoos dhigaysiin la wara maxaa hoos dhigta hoos dhiga maftuuxuu yahay taalidka ha maasha allah فرجع معلم فرجع نعم فرجع ها ايه ولا قاعد دي ايه هاي معنى ايه مع صدق فرجع ايه ما هو وصلك توصلك الا وصلك مش بصار وصل صارني ah hoos dhigan meesha ma taalo magaciisa dama laazima ma taalo irjica laalama calaya ha irjic irjic bilaw ilaa gasho asmi irjici ilaa rabbika raadiyatan mardiya haye bilaw bilaw gasho sida amr waayahay fakhruj fakhruj macnaa haye fakhruj ukhruj ukh maxaa loo dhahay alif laa godan maxaa tira meesha wasla saaran saalidkaa godan ha saas waay saasaa looga baxsanaa fasfax ay macna fasfax waa sileenka u dambeeyo ehe mustaxay macalinka waa lagu haystaa haye haye macalin xasan اصبح فكرت haye اصبح اصبح maxaad is u tiri xarabka saddex labaad adhin saddexaade eh? wasigan tirada ka bilaabanayna ha saddexaadkaan noo kordhigan ha maftuuxa anoo kordhigan macantan asbax isku dhigan marka goormaan wasliga aclan ofsiisaba qacdada tan goormaan aclana ah. hadda macallimiinta kulligood macalinkaas iyo macalinkaas macalinkan waa qadameen lakin waxu qadameen kulli fatxa ku qadameen mid kasra aaday ama mid damo ku qadama ma jiro kulligood fatxay ku qadameen goormaa acla leeyahay wasliga waxaa acla leeyahay markuu laam loogu xisda faqad marka la a ma dhahayno laam zaa'ida marka nagu xigsato aan a leenna waaya ha imraatu waa noo socota imraatu imraatu waa kanaa noo soo socdaa imraatu waa darsigan ka dambeeya waa hadda waa ku jiraa واستغفرهما واستغفرهما واي بالبيت معنا بالبيت سنة وتعاملها معنى حمد بالبيت معنا ليه الألف كريم حلو ده ها لو تعرفها ماشي طالب ما شاء الله بالعهد معنى هي بالعهد ها واه waa la kordhigaa ha laadamaysal cahdun u ahaa ballanki ballan u ahaa bilcahdi alid alcahdu ballankii waaya marada meesha noo taal waaya soo soco yajibu kasruhaa meeshaad macna ku sheegay tan wa waa oo kale haddeer wayajibu kasruhaa in loos dhigaa waajiba idaa budaa biha haddii lagu bilowdo fi lasmaa'i alaatiya magacyaalkan soo socdo haddii lagu bilowdo aniga kulay wax badan kama soo arkin in adinka iga aqoon laga yaaba laakin waxay yidhahdaan asmaadana lagu bilowdaa wasliga bilowga gasho asmaa marka laga hadlaayo wasmida asmaada way gashaa afcaashuna way gashaa xuruuftana way gashaa xuruufta lama tacriifay ka gashaa asmaadana tobankan magac ay ka gashaa tobankan magac waa la kasrinaa marka isnaani isnatayni ibni ibnata ibnii ibnataya imru'un imra'ata imri'in isma suma jeedin marka hadhow fiiri isnaani hadhin saddexaadaa kordhigan inayn ha dhihin saddexaadaa kordhigan ha dhihin saddexaad kordhigan macalin macalin fawqa snatayn si loo engaadina fawqa snatayn fawqa iyo ithnatayn maxaa dhib u tira marka daadaay macalin ku dhaaf fawqa iyo ithna i maxaa u tira marka ya kooxdana ku jirta ha saasa lagaa raba saddexaada kordhigan tobankan magacay ka mid tahay ah, tobankan magacay ka mid tahay saasaan leenahay waayahay imru'un fiil hadir saddexaadka maxaa saaran imru'un damaa saaran soo maaha macdaa ka hoos dhigaynaa tobanka magacay ka mid tahay tobankan magaca marka si gooni ah inuu macalinka u xifdiya waa laga maarmaan muhiim jiddan wa tobankan magaca damaa'ir le gadaal ka kala raacays hadda meesha ibnata hadir ibnata ka hadir wuu yidhahdo kale isimka lamaesha yaallo laakiin damaayarta unbaa gadaal lagu kala bedela maana wax kaleo magaciisi iskaal kalo weyn mayaan waayo haddeer ism oo kale waxaa lagu yidhi hingaadi bismi bismi bismi haye maya bismillahi maro bismi haye ismi is alif loos dhegaystiinlagu rabetra soo maaha maxa hoos dhigtay marka maad asmaa asal kule dhahdi maad usmo us alif laa guda dhahdi haye ha مسكين قال لي سلة شرح مسعود بسم ثالث اسمع كل بتاع اسمع صوت المثل بقى لا بقى واحد مدير اللي جانا له هرم ابو مدير اللي بس واحد كده كلنا غني فكرت ها واحد مدير اللي معنا هرم ابو دغاي واحد كلام ها marka bis bismi markay gaaraysa bi ismi aloo gaarina bi ismi ilan ismi toban kaan ku jirta ka tirsanta waayahay intaas aa qadciga hadda magaciisii cuqosh kala geli kara waaye aan begi isu noo soo gediye marka beeshkan boqol toban iyo labaad aan gudub marka gaadiisa aan gudub waxaan ka bilaabaynaa cashirka tamriinaadka labaadaan ka bilaabaynaa iftiraan kurwaaqa iftiraan if alif la dhigay fa lagu raab alif la dhigay maxuu dhahay marka haa marka waxaan u hoos dhigaa waxaan u godaayo waxaan u kordhigaa inaa socotin laga marmaan way la socotaan iftiraan if alif loos dhigay fa lagu reeb hamzatul wasli saakinaati raa'anti taa loos dhigay raa'an raa raa la kordhigay alif lagu reeb almaadu bilaalif alif laba kordhigan tanwiinu fatxatayn almaadu lwaajib همزة الوصل ساكنة راءتي المد بالالف الالف لا مقر التنوين عفوا عفوا عفوا قال هذا غلط غلط كجرو غلط كجرو هذا افتراء اف الف لاس ديغي فعل غرب همزة الوصل saakinaati raa'anti taa loos dhigay raa'an raa raa la kor dhigay alif lagu reeb almaadu bilaalif an alif laba kor dhigan ma ka tiraado hamzatu lqadci tanwiinu fatxatayn alena همزة القطع تنوين فتحتين المد الواجب الألف inta marka xaseeg lagu hormaro iyo in qadciga lagu hormaro waxay dhaheen shaqallada iyo xarafka xarafka weyn xarafka lagu hormaro qolada waxay yidhaahdeen maadaama tanwiinu fatxateenka ay saarata waxaa ka fud in la yidhahdo tanwiinu fatxatayn hamzat lqadci almaadu waajib dib loogu laabs oo qadciga eh, asaga gadaal la soo mariyo gadaal la soo mariyo <clears throat> iftiraan iftiraan افتراء وجهي كلام اخرين يا افتراء اف الف لوس ديغي فالغ رب همزه الوصل ساكنات راء تي تالوس ديغي راء را را لكر ديغي الف لغ رب المد بالالف أنا أليف لبا كوردي تنوين فتحتين همزة القدع المد الواجب qolada maratayn hamsatu lqadci almadu lwaajib qolada dhahayso waxay leeyihiin macnaha marka wax la hingaadina maxa lahingaadina ma xarakaadaa lahingaadi mase xuruufa lahingaadiya xarakaadkaa lahingaadiya ha maadaama hingaad lagu socdo waxay dhaheen kow wax lagu hormaraa tanwiinu fatxatayn kadibaa xarabkan leeyahay hamsatu lqadci bacda dalika waxaa leeyahay almadu lwaajib qolada waxay yidhaahdeen xarabka iyo shaqalada waxaa weyn xarabka weyn waxaa laga yaaba in shaqalo dhan lagaaga taga soo maha intaa waxaad arkaysa wax xarakaata aan aqoon oo carabi keliya iska qoran yahay marka laakiin xaraf lama taga ee shaqala laga taga marka waxay dhaheen maadaama saas xarfku xoog badan yahay xarfa loo marna hamzatu lqadci takuunu fatxateen almud lwaajib aan leenahay saasay yidhahdeen waayo anaga laakiin waxaan ayadeenaan qaadanaynaa inaan ku hormarno tanwiinu fatxatayn hamzatu lqadci almud lwaajib inaan ku hormarno maadaama aan hingaad ku socon aan ku celiyo افتراء افتراء افتراء اف الف لوس ديغاي فالغو ريب همزة الوصل ساكنة راء تي تالوس ديغاي راء را را لكور ديغاي الف لغو ريب المد بالالف الاليف لابا كور ديغان تنوين فتحتين همزة القدع المد الواجب افتراء iska darsin hawshiya halaga sar idmis idmis id alif loos dhigay loos dhig oo la fahmi kartaa lagana wa idmis id alif loos dhigay da lagu reeb hamzatul wasl ardayga waxaan rabaa wariyaa ah, idmis injaadi markaad tiraado inuusan ku laba shashakin uusan ku dhihin udmus ud alif loo gedi ama admis ad alif la kordhay inuusan ku dhihan rabo idmis id alif loos dhig ku yiraado oo maxaad hoos dhigaysaa maan saddexaad hoos dhigan inuu ku dhihi karo maan saddexaad kor dhigan inay ku ammanaan qalqalada ayagan magaciisa u banaan idmis ido alif loos dhiigay baa lagu reeb hamzatul wasli markaan idhaahdo inaan idhaahdo saakina ama inaan idhaahdo qalqala labadaba way bannaanta saakina xaraful qalqala mis miim loos dhiigay si lagu reeb saakina همزة الوصل ساكنة ديلو دي دالوس ديغي لو لم لغودي واو لغر المد بالواو ألف الجماعة macal ahdinaa maxaa loo dhihi waaya haddii uhudinaa maxaa loo dhihi waaya hadii lagu yidhaahdo ha saddexaadka hoostigan ha saddexaadka hoostigan ihdinaa ihdinaa ih alif loos dhig macal maku fasaxnaa maku fasaxnaa yaa kan ha oo kan kala ku anma firiisanaya waa taagnaana waa kan kan qaada kana ku kan alaas baa la firiis geeskaas baa la ihdinaa ih alif loos dhigay halagu reeb hamzatul wasli saakina dinaa diidaa loos dhigay naanu la kordhigay alif lagu reeb almaadu bilaalif ihdinaa ih alif loos dhigay saarnay meesha kasra dama laazima aysan oolin waa kan fiiri dama laazim dama asla ah meesha taalo maxaan dhaynaa kan maxaan leenahay uxkum oh, haadhow axkum ah, iyaa isku dhihin uxkum oh, uxkum oh, ux aflagoode xaa lagu reeb hamzatul wasli saakina kun kaaf min lagu reeb saakina un us alif laagooday siin lagu reeb hamzatulwasli saakiina kun kaaf laagooday nuun lagu reeb saakiina uskun us alif laagooday siin lagu reeb hamzatulwasli saakina kun kaaflaagoodaynuu lagu reeb saakina udkur ud alif laagooday daa lagu reeb xamsatulwasli saakina kur kaaf laagooday roo lagu reeb saakina urkub ur alif laa gooday in wax ilmaqiin waan dareem aniga urkub ur alif laa gooday ra lagu reeb hamzatul wasli saakina kub kaaf laa gooday dood lagu reeb saakina waaya waxaana markati labada layn baa hadda iyo kuwa ka hooseeyaba wasliga waa la qoray bal ugu galay soo maha xarka ku xigu muxuu wataa carab ficil muxuu ku wasliga carab ficilu waa saakina soo ma jeed wasli xarfi ku saakin u noqdaa laakiin ardayga wuxuu soo arki karaa mu qur-aanka asana soo arki karaa xarfi isku sheegan oo kale salaada ittakadu sama ittakadu sama ha ittakaduu wasliga xarfi ku inuu reeb qaataa shardi aan ahay ya fahamsana waxaana xarafka oo mudaacaf iyo isku mutqaamay ma fahamsan marka inaa iskaala bixin kasta hagaaba aad tidhaahdaa waageeda wala saaneed ita ita takhaduu marka carab luuqadeedu ma ogola inuu xaraf laba xaraf oo isku mid ah hadday yimaadaan kan hore uu reeban yahay shardi waa mugti noqona reer qaadso kana uu reeban yahay reerkaas xarafkooda reebo way tuuraayaan bedelkiisi shalay qaadanayaan ittakhaduu aymanahum junnatan marka wasligan ta'di kale reeban meeshaan waa shad kale u yaalo arsaas loo fahmi jiray warama ayaan soo dhaxal kale hangaadina marka labadaan layn dersi kale oo beeska boqol toban iyo saddexaad فاعترفنا فاعترفنا فاعترفنا فلكر معلمينتي معلمta qaranka ku wareereen qaab u xalliyaan ku wareereen waxay yidhahdeen faactarafnaa facfaa la kordhigay ay la kordhigay cid kaa yeeli lama leh ilaan wasligan hinjaada marka leeyahay hinjaad waa isbeelin hinjaad maxaa waaye inaan wax isbeelin garayso wa haddaad tala maanta abshiran isbeelina waa inaad a b s h haddaad wax hingaadinaysid luuqad arg la hingaadinayo xaraf kasta meesha yaal inay hingaadisaa lagaa raba tacaamulkiis inaad fahamsantan waa laga maarmaan marka marka waxaan taxayna marka factarafnaa facfaa la farga cayn kale ardayga wuxuu weydiin karaa waxaan taagan muxuu macallin hata wuxuu dhihi karaa alifkan maxaa waaye sanu akhnaa ya wara isku qawale haddaad joogto dhibaato waaye ya factarafnaa fa ictarafnaa haa ninaba factarafnaa fa haddaa aqrinayna culeys factarafnaa aan leenahay waa watasdu ay dhacay ودعي لكن مثل هجادنا وإيماني فاعترفنا ف فالكور ديغي اعترفنا إيه. ألف لوس ديغي هاي haye haye macalin maan ictaraf maan uctarafna u aan dhahno macalinka macalinkaan macalinkaan ha uctarafna maan dhahno arrin saddexaad ah aa kordhigan ictiraafnaan leena marka ictiraafnaa alif loos dhigay cayn lagu reeb hamzatulwasli saakina taarafnaa taa la kordhig rafnaa raf raa la kordhigay faa lagu reeb saakina naanu la kordhigay alif lagu reeb almaadu bilaalif shaawiro wastaghfir bas loo gaari inta kale caado axkaam culus kuma jirtee واستغفر وقل ربي استغفر ها واستغفر سمجد ليش ورا ها واستغفر كلمة قال واستغفر كلمة ورا واستغفر وقل ربي ألف تنوص لكن ما هو أصلك السؤال أقوى ما أنت تمر استحال ها حرف حرف استحال وبيه معنا فريق ها ساس واي اما استحال قدام عصر مثلا دما اصلا صارنا ها ما شاء الله ايش كان بحكي اصلا لنا هي ايه واستغفر وولا فريقا استغفر ألف بلس بي اي سي لو خمسة الوصل ساكنة تغفر تغفر فريقا ويل ساكنة في الفرد غير ساكنة ها een hadda wakhtiyada mucaasarkaa macalinka oo <coughs> qur-aanka loo qaadanayo inta badan mogta axkaama nuuna saakin oo taweyn idhaari ikfa iyo idqaami iyo xukmu saakin iyo tajuudka hore ee ramsiidka lagu soo bartayo inta badan dadka waa iska ilaaliyaa laakiin mucaasarkan hadda socdo waxaa laga fiiriyaa qofku macalin qur-aan la qaadanayo islaamul xarakaadka soo ugu dhawaaqa qofku waxaad ku kala dareemay inuu tasxiix soo maray inuusa tasxiix soo maray qofka tasxiix soo maray wax lagu dareemaa islaamul xarakaadkiisa wuu ilaaliyaa fatxada infataaxu fami uu la imaanaa kasrada inuu labkartan hoose dajal hoosu deji waa la imaana damada inuu yidhahdo waa la imaana qofka tasxiix markuu soo mara saasaa lagu dareema caladuul macalinkaas lagama la malmay waa la qaataa qofkan ay baran lama yidhahdo macalinka laakiin farbarka u qaadana maxaa laga maxaa laga fiiriya qadcigaan wasinka qaabka ola tacamulaa laga fiiriya haddii macalinka soo macallin aad tiraada macallin hee wastaqfirhim jaani macallin farbara macallin farbara anagu ku yidhi anigu qolaanka suu ficnin shaqaana kaa raba shaqa isiga ku dhahay soo dhawow haye eh, inaan imtixaanka kaa qaas diyaar ma tahay ha marka imtixaankii ardayga hinjaadu kaa rabaa hadhow oo wax loo hinjaadiyu rabaa asaga farcan farbara ahaye nusqaan aqaanaan qurxin aqaanaa iyo eh, rucan aqaanaan qurxin kara oo iyadoo qurxba safarta ku sawira asaga waxaas ma anfacayaan waxaa anfacaya xarafkan inuu tacamulka uu hinjaabin karo kaas anfacaya mar waxaa leedahay wastakfir hinjaabi waa inuu wastakfir istakfir is alfos dhegeysiin rag dhihi kara factarafna gal factarafna ictarafna i alfsreeceen lagu reg hay macnaa sabaha sab oleed maxay tahay ina qawaacid ku kala sheeg marka tadlimkaas wax ku socdaa inuu ku yidhaahdo macalinkaas o kale marka waa macalim taqdiirka farbarka fahamsan imaamna wax ka fahamsan haye kan wuxuu sheekhu noo sheegay marka hadda uu galay iltiqaa saakinayn ciwaan waa oga dhigay atakliis min iltiqaa'i saakinayn soo ujeedin ciwaanka ha saasuu ka dhigay qulna dakuluu iltiqaa saakinayn goormuu dhaca ya ah, qasaaka inla yimid tusaalan laba reebaa kulmay laba reeb markay kulmaan laba si a loola tacaamuli karaa laba si a loola tacaamuli karaa kow reebka meesha yaallo ala fiirina reebkaan meesha yaallo waxaa leeyahay reebkaan meesha yaallo hee ma sukuunkii muduudka almuduud almuduud kiiskii miya sukuun askuna muduud sukuun mudug laga yaqaana ya saddexda xaraf waa almadu bilalif almadu bilyaah almadu bilow ha macal waa hordaysa sukuun mudug noogu celi sheeg maalmaan hordo soo bartaa maqlaya waxaa lagaa rabaa sukuun lmuduud lagaa rabaa sukuun lmuduud kee ah mada miya isaqaasaa keneen goormuu dhacaa su-aalaha timid isaqaasaa keneen laba reeb inay kulmaan goormuu dhacaa kow waxaa loo fiirinaa reebka meesha yaallo waxaa nidhe ma sukuunkii muduudka miya muduud waxay noqdaan kewa la sukun muduudka marka maxaa yihi kaasa su-aasha lagu muduudda tewa laga hadlaayo xuruuf almadi halaasa a waa kaan dhayna almad bilaalf almad bilya almad baan kuso marin farba kaaso saddexdaas saddexdaas miyaa yaalla kow mida kale sukuunkan kale ee meesha iltiqaad saakinen meeshaan wasligaa yaalla horta laba jeer horta wasliga markuu yimaado wasligaana dhacaya fasqud inta kelimada taallo way reeban tahay inta kelimada taalane way reeban tahay ilan wasligaan xarafka in reeb lahay soo maha reeb lahay ha dhaxduu noo galay waan akhri rabnaa marka wasliga wuu dhaca maxaa isku madax banaanaanay labadan reeb baa isku madax banaanay iltiqaad saakine dhaca marka ee shaqaas anaga laba meelu ka dhaca kow inuu sukuunulmuduud uu noqdo waa imaa inuu noqdo askanu sukuunaadka caadige ah? ab ab af aan dhehn haddii uu askanu sukuunaadka uu ku noqdo sukuunkii caadiga ah umeesha mid uusan oolin uu ku noqdo waxaa lagu sameeya ashaqaas sakineenka xarakaa lagu bedeshaa ashaqaas sakineen waxa lagu bedelaa xarako tusaalahaan waidaa qiila lahu murkacu waidaa qiila lahu murkacu laa yarkacuuna وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون لهم سيدنا لهم لهم صماء حصل سكون هذا لكن سكون صار بصعية آه لهم مركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا في المرك وإذا قيل لهم همزة وين عري لو وصلوا تسقط labada reeb waa isku maxa banaanaaday marka maxaa la samaynaa marka waxaa la samaynaa sukuunkan uu baxa uu dhaca laakiin xarako dama caair caaridaha aan keensanayna waa guda lahumurkacu si aan u akrinal haadaanaan rabna ila si aan u dhacay soo maaha lahumurkacu laa yarkacuuna haddii sukuun caali uu mesha ku yimaado oo sinmad ahayn uu ku yimaado tabdiilun xaraka imaan xaraka inay meeshii booska timaado sukuunka la saaro sukuuniyad waxay yihahdaanbo haddii sukuun la xadfo tadaacahe waa daacida ku jirta haddii sukuun la xadfo tadaaca bakada iman jirta xarakaa iman jirta haddii haddii ma sukuun laga xadfo xarakaa imaanayso xarakaa imaanayso marka xarakadaasaa imaanayso haddii laakiin mad meesha u yaallo madaa meesha yaallo madkaas xaraka ma lagu bedelaa hadda sheekha kaasuu noo miitaaliyey xaraka ma lagu bedelaaye madkii xarakataynkiisa la jidi lahaa yaa dhacaaya bis متى حركتين سلجي لها بس دعاي سيدو قال هذا فيري قلنا qulnaa maxaa la raba inaan jiidno xarakataga inaan jiidno labadii xarakaa dhacayso madkii ma jiid marka waxaa leenahay qulnaa dakuluu qulnaa dakuluu qulnaa dakuluu nuunkan iyo daasanaan cala tuul isu dhubsanaynaa wax xarako oo tabdiil kale ma la imaanay almadbu alifkan muxuu ku dhacay madul asalkan maxaa loo waayey iltiqaadkaa kale inaa dhacay sukuunkii madka iyo waxaa isku dhacay hamsu wasliga xarfkii ka dambeys kuukiisa isku dhaca marka waxaan leenaha marka iltiqaas halkayna meesha yaallo qul nadakulu ale laakiin mushkilada jirta see loo hingaadinaayo fiihi mushkila taasaa mushkila ka jirtaa qul nadakulu see loo hingaadinaa macna haye eh? qul nadakulu see loo hingaadinaya maxaa loo hingaadina ادخلوا هيا ايه شوف سكنة ايه نعم ألف لغة إيه. كتب بالألف هيا ودخلوا خذ ألف لاق وقال لغة اها ما شاء الله ما في عنها ما فهم زد طبعا ما قاعد قاعد قاعد ما قاعد صفي هيا معلم قلنا هبطوا سنة قلنا قلنا هبطوا منها جميعا هيا maxaa leeyahay ihbituu maxaa ih loo dhahay markaas aga ah hoos dhigan markaan waxaan leenahay qulnaa qul ha qulnaa qul qaaf ani gaada marka kan muhiim waay qulnaa dakhuluu kurwaaqa qulnaa qul qaaf laagooday lam lagu reeb saakina naanu la kordhigay alif lagu reeb almadu bilaalif أداة الوصل ساكنة حرف القلقالة خلوخ خلق نولم لك غيوه قلنا اهبطوا منها قلنا قل قفلا قودي لم لو رب حمزة الوصل ويا عفوا قلنا قل قفلا قودي لم لو رب ساكنة نانو لقردي ألف لو رب بطوبي ayuu ku dhahay wax kaloo culays oo kaloo ku jiro meelahan dhan lama arko ya awidaraaxuuhu waa hadda kaan sheegayni waay meesha mid ma yaal maya marka waa tubdilo xaraka waa xaraka meesha timid marka awi alifka kordhigay hamsatulqadci wi wow loos dhigay aliflaasliga idaa lagu reeb hamzatu lwasli xarafu lqalqaala saakina raaxuhu ساكنة حرف القلقالة راحورا را لقردي استعينوا نجاري واستعينوا maxaad isu tire maa asdhahdid haye ha maasha allah waa fahmi karkaan haye istaciinu haye wadin gaad istaciinu dhamaystir همزة الوصل همزة الوصل ساكنة فعله تردى الضمير maasha allah eh, macalinkaa gees ku jiro waa hurdo ay amanaysa ma hurdaysa waa bisa mato waa waa bisa hamsadeeda qaabka qoranta maxay tahay maxaa sababay ha misin sukuunay wadataa kasra koorsa tafsiir ala suurat yahay u qoran tahay waa yakhdafu abasaarahum abasaarahum amacnaa absaarahum aba hamzeedaye suurati على صورة ألف يا بس محاسبة محاسبة sababta inaad fahmi kartaa muhiima sababta calaa suurta alif loogu qoray inaad fahmi kartaa laga rabaa muhiim intaas waa aye ah bilawgay gashay bilawgay taala haddii bilawgay taala calaa suurta alif laakiin shaas shardiga ku xidhna samayn waa inuusan ka dambeynin alif inuusan ka dambeynin alif kadota aaman oo kale inaysan noqonin haye wax su-aal su-aal اي بس الدرس انا بعد سبحان الله هاي واحد سؤال يا بيسا هاي معلومة غير بيسا لين جاري وبئس مثوى ان جارينا وبئس وبئس وقول قضيه بئس بئس baa la dhigay arish lagu reeb hamdatul qadci saakina saasi la kordhigay